annaa tastaqim tarbax annaa tastaqim tarbax annaa makaankii tastaqim aad toosnaato tarbax waad faa'iide annaa tastaqim tarbax annaa makaankii tastaqim aad toosnaato tarbax waad faa'iidaysaa annaa tastaqim tarbax annaa waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan uma dumina macna shar annaa makaana loo dejiyey annaa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso uma dumina macna shardi kadibaa la dhex geliyey macnaha shardiga uma dumina macna shardi marka dhammaan waad ku darsanaysa ilaa waa soo xifdiday mid kasta macnihii laguu sheegay aad gadaal waxaad uga dare uma dumina macna shardi kadibaa la dhex geliyay macno shardi intaas gadaal waa wada dar annaa maxaa nidhi ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan uma dumina macna shardi kadibaa waxaa la dhex geliyay macno shardi marka annaa maxaa loo dejiyey makaan inay tusto kadib maxaa la dhex geliyey macnihii shardiga oo tacliiq اjawaab calى shardiga marka anna waa ismu makaan waa ismu mawduuc lidalaalati calى اmakaan waa ism loo dejiyey inuu tuso makaan uma dumine kadibaa waxa la dhex geliyey macna shardi macnaha dhammaan saasaan wada lena kulligood uma dumina macna shardi iskaga darso waxa weyn maahan intaas waa la xifdi karaa raab anaa tastaqim tarda anaa tastaqim anaa ismu shardi jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shard waani jawaabu wajazaau mabniyun cala sukuuni fii maxali nasr calaa darfiyati makaaniya wa darfun mutacalliqun bitastaqim tastaqim ficlu shard majzuumun bianna wa calaamatu jasmihi asukuun wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban تقديره أnta أnta تربح جواب شرط مجزوم بمطى وعلاaمة جسمه السكون وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أnta waxaa lagaa rabaa maalinka soo socda reebkiisa soo ma jeedin misaalkii anaa waa sheegnay soo maa wuxuu yidhi shiiku wayuzaadu waxaa lagu siyaadinaya calىa haadihi اasmaaءi tiscati sagaalkaas isin oo laba labada ficil jasmida wayuzaadu waxaa lagu siyaadinaya alىa haadihi اasmaa calىa haadihi اasmaai asmaadan asmaada atiscati sagaalkaa waxaa lagu siyaadinaya idaa fi shicri shicirka dhexdiisa xaal idaa uu ahaaday macnaha fi shicri muxuu ugu gaar yeela horay waxaan nidhi jawaasinta shiiku wuxuu yidhi waa sideed iyo toban wuxuuna sheegay sagaal iyo toban arrintaas ma ka soo jawaabno maxaan ku jawaabno sideed iyo tobanku nadmi iyo nasri intaba waa jasmiyaan laakiin idaadu shicray khaas ku sidaasuusan u tirsan sidaas darteed uusan ayadoo u tirin marka idaadu waxay inta kale uga duwan tahay hadalka nasriga ma jesmi karto laba ficil laakiin marka nadmi ama gabay ay ku jirto ay laba ficil jesmi karto markay ficil markay ku jirto gabay nadmigu waa gabay markay nadmi ku jirto laba ficil waa jesmi karto laakiin markaysan nadmi ku jirin hal ficil xataa ma jesmi karto ah, hal ficil xataa ma jesmino waxayba ka mid tahay adawaat adawaatu غayr jaazima adawaat shardi adawaat shardi غayr اjaazimi shardi غayrujaazimaba ka mid tahay adawaatu shardi aan waxba jasmina ka mid tahay kuwaasaa lagu tiriya iyada adawaatu shardi غayr اljaazimi adawaatu shardiga aan waxba jasminaaba lagu dara iyada waa goorma markay nasri ku jirto kalaam caadi ay ku jirto ee waa markay gabay ku jirto markay wax jasmidaan ama markay ku jirto nasri hal ficil xataa ma jasmino iska daa labo ah, hal ficil xataa ma jasmino marka sidaas waa inaad ula socoto wayusaadu waxaa lagu siyaadinaa calaa haadihi اasmaai asmaadan asmaada atiscati sagaalkaa idaa fi shicri gabay dhexdiis xaal idaadu uu ahaaday xaaladda uu gabay ku jiro waa xaaladaas markuu laba ficil jasmin kara kamaa qaala اmualifu siduu yidhi wadalika kaasuna daruuratu waa daruuro daruuratu shicir weeye naxwu wadalika mihaalkii naxwu qowli shaacir weeye istaqni ma aqnaaka rabuka bilqina waidaa tusibka khasaasatu fatajamali istaqni beegtoonow maa aqnaaka rabbuka rabbigaa muddada uu ku deeqo bilqinaa qaninimo uu kugu deeqo waidaa tusibka hadday ku asibto khasaasatun gaajo fatajamali isku hi gaajaas waxaad haysataa laba kunoo shilin labada kunoo shilin cadayna waa kuu gooyaan xabad rootina waa gooyaan kaad kala baxee cadaygaad kala baxee xabad rooti gaajo kaa goyma isqurxi iyaan ishaada laga nixin oon lagu dhihin gaajaa dilatay caday inta kala baxdi waxba rootiaa kala bixinin iska cadayo ee isqurxi labada kun isku qurxi kuna shaambaad ku qubaysata kala soo bax kuna caday khalaas istagni deeqtoonow oo makhluuqa ka deeqtoonow maa agnaaka inta uu ku deeqo rabbuka maadan waxaa la idhahdaa maa masteriya darfiya zamanay ku dhacdaa waana masteriya oo laga dhalaaliya maa masteriya darfiya la ydha waaa lahahdaa maa rabbiga muddada uu ku deeqo bilqinaa hanti uu kugu deeqo deeqtoonow waidaa tusibka hadday ku asibto khasaasatun gaajana oodan xoolo haysan isha hooskaa ka dhigine fatajamali isqurx istagni ficlu amrin mabniy calىa xadfi xarfi اcila wahiyalyaw alkasraةu qablaha daliil calayha wafaacilu damiir mustatiru wujuba taqdiiruhu anta ma masderiyat darfiyat dhig ma masderiyat darfiyat mabniy calى sukun la maxala min اlأxraab أغnىa ficlu maadin mabniy calى fatxati mqadaraةi calى اأlif manca min duhuri atacadu أغnاaka kaafta wlkaafu damiir mutaصil mabniy calى اfatxi fi maxali naصb mafcuul bihi mqadam ficilka mafcuulkiisi wey faacilkiyaa ka dambeeya mafcuulkiya soo hormaray rabu faacilu أغnى marfuuع وcalaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akiri rabu mdaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniy calى اfatxi fi maxali jarin mdaaf ilayh bilqina albaa xarfu jarin alqina ism majruur bilba وcalaamaة jari kasraة mqadaraة calى اlأlf manac min ظuhuuriha atacadud aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bأغnى waidaa tusibka alwaaw lilاstinaafi hadal bilow aw alwaaw lilاstinaafi bilow ayay u sugnaatay hadalaa lagu bilowda idaa smu shardin jaazimin yجzimu ficlayn alأwl ficl shard والثاني جواب وجزاء مبني على سكون في محل نصب على ظرفية الزمانية وظرف متعلق بتصف ظرف الزمان وإضاء تصف فعل شرط مجزوم بإضاء وعلامة جسم السكون كافتا مفعول صهر مري فاعلك وصوص على مفعول كيا كصهر مري والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم khasaasaة faacilu tusib marfuuc waxaad tidhahdaa khasaasaة faacilu tusib muahar marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih fatajamali alfau raabidaة liljawaab jumlo kasta oo jawaab dhacda ay fa'daanu gashaan jumlooyin oo toddoba ah oo mar gaara insha allahu aan sheegi doonay di ilaahay noo ogolaado ay gashaan markay jawaab dhacaan fatajamali alfau raabidaة liljawaab tajamali ficlu mrin mabniy calى الsukuni waxurika bاlkasrati lidaruurati الshicr وفاaعل ضمير مستطر وجوب تقديره أnت جuملada marka والجuملة من الفعل و فعل أمر iyo والفاaعل oo أnت ah في محل جسم بإdا جaواaب شhaرط إdaadii جawaaب شharدigeedi wy جuملadaas marka hadda محل شhaydku waa maحay إdaa oo gabay ku jirto laba فiعل جasmiday marka laba فiعلoo toosa maaha waa فiعل iyo جuمل waa nag in nidhi أdawaaddan lagu leeyahay laba فiعilay جasmiyaan waa sida aalibka markay laba ficil jasmiyaan ee marar badan waxay arki doontaa ficila intay jasmiyaanu ficlu shardigii ficil noqdo ee jawaabkii jumlo noqona haddii jawaabku jumlo noqdo jumladaa maxalka laga jasmina waaba kan misaalkeedii hadda idaa waxay jasmideen ficlu shardi oo ah tusiib kadibna jawaabkii wuxuu noqday jumlo icil ficlu amar iyo faacilkiis oo ah tajamali jumladaasaa maxalka laga jasmina waljumlatu min alficli wاlfaacili في محل جزم بإdاء jawaaب شhر halkaasna waxaa noogu dhammaaday nuucii labaad oo jesmi jiray laba ficil asmaa u ahaa sagaalu marka hore sheegay hadda idaa ku daray tobanay noqday annawcu haali nuuca saddexaad wahuwa nuuca saddexaad maakii weeye اkhtulifa laysku khilaafay fii annahu ismun inuu isim yahay ow xarfun xaraf inuu yahay wal asaxu sida saxnimada badan anw nuucaasu xarfun inuu yahay weeye fadalika kaasu xarfun waaxidun waa hal xaraf nuuca saddexaad waa nuuc la isu khilaafay ma isimaa mase waa xaraf saxiixuna waxay tahay inuu xaraf yahay waana hal mid mid keligiisa wey waa maxee kaasu id ma wey id ma annawcu nawca nawca wa huwa nuucaasu maakii weeye ikhtulifa laysku khilaafay fii annahu ismun inuu asagu ism yahay ow xarfun inuu yahay walasaxu sida saxnimada badanna annahu xarfun inuu yahay weeye fadaalika kaasu xarfun waaxidun waa hal xaraf hal xaraf weeye wa huwa kaasuna idma weeye idma wa mihaalu mihaalkiisii qowlu shaacir weeye wa inaka idmaa ta'ti ma anta aamirun bihi tulfi man iyaahu ta'muru aatiya wa inaka adiga uy id maa ta'ti haddaad la timaaddo maladikii anta adiga aamirun mid amraya aad tahay bii maaga tulfi waxaad ku ogaaneen man qofkii ta'muru aad amraydo iyaahu qofka aatiyan mid la imaana inuu yidhi dad waxa aad dadka u sheegaydo adigu la timaaddo waxaad arki doontaa dadkoo la yimi laakiin haddaad adigu inta dadka u sheegto u dabamaraydo ee dadku waxay leeyihiin ma anagu naga leexsanayo isaguba samayn maye waxa aad u sheegaydo wanaaga adugu la imow adugu la imo jamaacada ha tukado haye waa xaq soo maahan adugu ku tuko lakin haddaad guriga iskaga tukado hadhow intaad taagto ad tira jamaacada in lagu tukado waa laga maarmaa waxa weeyaan dadku ka yeeli mayo waxa aad dadka farayso marka adigu la timaad waxaad arki doontaa dadkaad faraydayoo la yimi sidaas wey sidaas waa sida nabiyaalka marka wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can nabiy llaahi shucayb wuxuu yidhi waxaan idin farayo ma doonayo inaan idin dabamariyo waxaan idinka reebayo oon leeyahay war ka hara markaad ka hartaan inaan gadaal idin dabamarayo ma doonayo islaaxa meesha ka rabaa wey wa inaka adiga id maa taأtii haddaad la timaaddo dhiihmayda fiiri xarafaad ka macnaynaya oo shardi ah dhiihmaydid markaad la timaaddo mar haddaad tira waa zaman makaankaad kula timaado dhiihmayda waa makaan markaas iska ilaali markaad la timaaddo ha isku dhihin mar haddaad tira waa zamaan mar haddaad tira waa zamaan maxaad leedahay haddaad la timaado khalaas intii oo kale ad ka dhigeen intaasaas loo macneeyo inta ayaa saas loo macnaya mataa waqtigii adhayn ayna makaankii xayu makaankii ayaana makaankii waaan ayaana maxaan dhahaynay waqtigii ama zamaankii ir xayu makaankii tan maxaa leedahay idaa ma taati haddaad la timaado makaan dhihi maydid zamaana dhihi maydid dhihi maydid idaa maa taati markaad la timaado eber waa isimaad ka dhigtay oo ismu zamaana markaas iska fiir wainaka adiga id maatati haddaad la timaaddo maladii ki anta adiga aaminun mid amraya aad tahay bihi shayga waxa aad dadka farayso oo dadka u sheegayso haddaad la timaaddo tulfi waxaad ku ogaaneen man qofkii ta'muru aad amraydo iyaahu qofka aatiyan mid la imaanaya inuu yahay saasaad ogaa doontaa dadkaad amrayday ayagoo la yimid raab wainaka alwaaw calaa xasabi maa qablahaa wixii ka horreeyey u fiiri ina xarfu tawkiidin wa nasb tansib ismu tarfacu khabara mabniyin cala alfatxi laa maxala la min alixraab kaafta waa isimkii laakiin waa mabni wاlkaafu damiir mutaصil mabniyin cala alfatxi fii maxali naصbin ismu ina id maa xarfu shardin xaraf ka dhig id maa xarfu shardin jaazimin yجzimu ficlayn alwalu ficlu shardi watani jawaabu wajaza mabniyin cala sukun lah maxala la min alixraab taati ficlu shardi majzuum bidma وcalaamaة jasmihi xadfu xarف اcila wahiy اlyaa alkasraةu qablaha daliil عalayha لأn اkasraةa اktulyaa وفaaciluhu damiir mstatir wujuba tqdiirhu anta ma smu mawصuuli bmaعna اladii mabniy calى sukuni fii maxali naصbi mafcuul bihi tati waa mafcuulkii tad maadu waa is mawsuul macnaheedu alladii wey kii wey ah. maa ismu mawsuulin bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi tad ficilkan oo taatiya mafcuulkeedii wey anta aaminun an damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun cala sukuuni fi maxali rafci wa taau xarfu khiaabi aaminun khabaru mubtaday marfuucu bilmubtaday وcalaamaةu rafci damatu ظaahiraة fi akri bihi albaa xarfu jari wlha damiir mutaصil mabniin calى kasri fii maxali jari aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biaamin marka u fiirso haddii is mawsuul la sheego silo iyo caa'idaa la iska raba hadda maaba waa ism mawsuul siladii jumladii silada ahayd waa tana anta oo mubtadaa iyo aaminu oo khabara jumladaas oo mubtadiha khabarka waxaa tidhahdaa wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اmawsuul jumlada silaة mawsuulka maxalka icraabka male laakiin caa'ida haddana waa ka rabaa caa'id waa damiir ama u laabanaya damiir oo u laabanaya ismawsuulka waa bihi midka haada waxaa tidhahdaa wlcaa'idu ilى اlmawsuuli adamiir اlmajruur bilba damiirkan bacda lagu jiray kaasaa caa'idkii oo u laabaan maada isagaa u laabana ilaa silo iyo caaida laga rabaa aawo siladii waa jumlada oo ah mubtadaha iyo khabarka caaidkiina aawe waa adamiir almajruur bilba tunfi jawaabu shardi majzuumu bidma wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy alkasratu waxaad tidhahdaa wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy alyaa alkasraةu qablaha daliil عalayha لأnna alkasraةa اktulyaa wafaacilu damiir musati wujuba taqdiru anta man ismu mawsuuli bimacna اladi waa ism mawsuul ayaduna macnaheedu waa aladi oo kale man ism mawsuuli bimacna اladi mabniyu calى sukuni fii maxali naصb mafcuul bihi أwal litulfi tulfiya laba mafcuul qaadane laba mafcuulay qaadane alfa ay ka timid oo maadia laba mafcuul qaatay alfa marka mafcuul awalkii weeye mantu man ism mawsuul bimacna اladi mabniyu calى sukuni fii maxali naصbi mafcuul bihi أwal litulfi iyaahudan ta'muruda soo socota ficilkaa soo socda mafcuulkiisii oo ka soo hormaray wey iyaahudan damiirkan waa mafcuul bihi muqadam ah ta'muruda soo socota mafcuulkeedi wey oo ficilkii xataa ka hormaray mafcuulku maruu iska daa faacilkee xataa ficilku ka tallaabsan markaasuu ka wada hormara marka iyaahudan waa mafcuulu bihi oo ka soo hormaray ficilkiisii iyaahu maxaad leedahay iya damiiru nasbin munfasilu mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam haadaas walhaaw xarfun daalun lilgaa'ibi taamuru ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min annaasib waljazimi wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta jumladaas marka ta'muru waa ficil mudaaric faacilkiina waa anta mafcuulkiina waa iyaahu jumladaas marka wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuul bihi laa maxala lahaa min alicraab lama silatu mawsuul ilaa man oo is mawsuulan soo sheegay mantaasa waxay naga rabtaa silo iyo caa'id marka wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala lahaa min alicraab لأnnahaa silaة اmawsuul caa'idana laka rabaa wاlcaa'idu ilى اmawsuuli waxaa tira wاlcaa'idu ilى اmawsuuli haa اlغayb iyaahu hadaas wey haa اlغayb haadaas oo iyaahu ku jirta wey ayadaa manta u laabana fiiri tulfi waxaad ku ogaaneen man qofka ta'muru aad amraydo iyaahu manka iyaahu haadaasa u laabayn caydka marka waa haadaas ah. aatiyantan waxay ahayd aatiyantan waa mafcuulu saanigii tulfi tulfi laba mafcuulay qadaa soomaanan dhihin aw mafcuulkii koobaad mantu ahaa kii labaad wey aatiyan mafcuulu haani litulfi mansuuq wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhirih beydkaas waa icraaba qofkii markaa hadhow laga waayiyo oo sida faatixada uga soo bixi waaya khabarkii inada shukran khabarkii inada hamaa sheegin waxaad tidhahdaa wajumlaةu shardi wajawaabi waxa dhan isku dar oo ka dambeeya wajumlaةu shardi wajawaabi fii maxali rafcin khabaru ina raabidkiina waraabidu baynahumaa faacilu tati daarat waxaad dhigi kartaa faacilu tulfi wax dhan waa isku mid marka wajumlatu shardi wajumlatu shardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabaru ina raabidkii waraabidu baynahumaa faacilu tati faacilka taatiaad ka dhiganay baydkaas marka waa amaaha wey ama dayn waa layska rabaa sida uu yahay ayaa layskaga raba damaairta la laysku qalbin arday dadaala iyo caajislowu kala saara baydkaasu waana fudud yahe damaairtiisa iyo mafcuuliyaalka iyo muqadam iyo muaqara ku jira kaas ardaya fahmi kare caajislow ma keeni karo wanawcu raabic nuuca afreeya wahuwa nuucaas maa kii weeye ukhturifa laysku khilaafay في أنhu sm inuu ism yahay o xarفu inuu yahay وlصxu sida saxnimada badan أnhu smu ism inuu yahay weeye فadلika kaasu kelimaة waaxida waa hal kelima wahiya mhma wey tiri nuuca afraad oo labada sicii jasmiya oo ah kii laysku khilaafay ma isma mase waa xaraf sida saxnimada badanna ay tahay inuu ism yahay waa hal waa hal kelimo waa mhma marka mhma laba ficile jasmida sida صaxiixa oo saxnimada badan waa ism waa ism ismkaasu shay waa ku dhici karaa zaman waa ku dhici karaa makaan waa ku dhici karaa waa ism iska dhe adu waa ism keliya hadhehe dhihimayda ismu mawduuc likadaa dhihimayda maxaa yeelay shayna waa ku dhacay zamanna waa ku dhacay dhowr shay oo kala duwanu ku dhacaa marka asaga dhihi maydin ism mawduuc likadaa dhihi maydin wnowcu nawca نوع araabicu afreeya وهو huwa noocaas maakii weeye اkhtulifa laysku khilaafay fii annahu smun inuu ism yahay ow xarfun xaraf inuu yahay walasaxu sida saxnimada badanna annahu asagu ism inuu yahay weeye fadalika kaasu kelimatu waaxida waa hal kelimo weeye kelimadii mahmaa weeye wa mihaaluha mihaalkeeda qowluhu tacaala wa ilaahay qowlkiisa alla wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil nabi muuse markii uu u tegey nabi muuse markuu u tegey oo mucjisadii alla u soo dhiibay uu ula tegey ay waxay yidhahdeen gaaladii reer banu israa'iil mahma shay kasta oo ta'tina aad noola timaaddo bihi shayga min aayatin mucjiso xaal uu yahay litasxaranaa bihaa mucjisadaas inaad nagu sixirto darteedna aad noola timaaddo famaa naxnu anagu ma nihin bimuminiina kuwa kuu rumayna laka adiga ah. ayda waxaad rabto sixira keen ah. sixirka waxay leeyihin waa mucjizadii alla usoo dhiibay waa aayaadka alla usoo dhiibay oo la rabay inay ku gartaan in alla soo diray kiyay gaalo waxay leedahay waa sixir iyo falfal ah, iyo indhasancaadi ay gaalo leedahay waxay yidhaahdeen mahmaa shay kasta oo taatinaa aad noola timaaddo bihi shayga min aayatin mucjiso xaal uu yahay litasxaranaa inaad nagu sixirto darteedna aad noola timaaddo bihaa mucjisada bihaaba aayadday u نحن famaa naxnu annagu ma nihin bimu'miniina kuwa kuu rumaynaa laka adig kaa dhegaysan mayno ama meesha soomaalida qaldamo ay tidhaahdo afar iyo tobankiiyo boqolkaan aqaan kaa akrisa maaya ka adag bal waaas kaa akrisa maayo waa waxaan alla rumaysnayn qofka kule afar iyo tobankiiy boqolka dhegaysan war afar iyo tobankiiyo boqolkaan aqaana iga dhegayso haddi afar iyo toban boqol yeeli maayo ka war qof kale sabkaas miyaa toosan ma toosna subxaana allah afar iyo toban boqol iska aayad kastoo ka mid a inaad dhegaysato dii lagu yidhahdo maalan allaa yidhi sidaanu ma banaana ma wax dheh kaa akrisan ma hal aybtaa tira waa ku galoobe aybta ka aqsama ar soomaali mahmaayooyinka gobolaa ku jira qaldan waxaad ogaanaydaa soomaalida waxaa jirta mahmaaha ay leeyihiin waxay yidhahdeen soomaali been waa sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo marka hadda mahmaayooyinku saas muda soomaaliyu been waa sheegta yidha oo waa jira qaar been sheega laakiin soomaaliyu been ma mahmaahdo kuma laho sax maaha mahmaayooyin beera waa jira waxaaba ka midaba cilmigu waa caqli ragoo la aruuriyey mahmaa soomaaliyeed wey cilmiga dhan ood arkaydo waa caqli ragoo la aruuriyey mahmaa soomaaliyed ma ruma may cilmigu muxuu yahay waa waxyi min allah waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid wey ee caqli ragoo la isku dabdaray maaha mahmaa ka been badan inaad jirto tahay marka soomaaliyu been waa sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo warkaas waxbaa ku jira sooma warkaasaa loo laabtay meel walba say tahay loola yaalla kaba daran meel il lagalaayo dadtas ishaa la siraayo midad xidhee macnaha meeshu say tahay loola yaalla ma taqa dadku qaabka yihiinaad fiirin alla keliya hadday caabudaayeen allad la caabudi hadday qamre cabaayeen qamradaad la cabudi haddii kale isku kacayda isku dhacayda meeshay gaaladu yidhaahdeen wey jaamacadda ashar wiilka ka soo baxa ama qofka wax ku barta waxaa loogu talagalay meel kasta inuu ku noolaan karo meel qamre laga cabaa hadduu tago waa ku noolaan kara ase loogu tababaraa dadka meel oo qansiirka laga cuna waa ku noolaan kara meel ariga laga cuna waa ku noolaan kara meel ilaahay keliya laga caabuda waa ku noolaan kara meel shirki iyo balaayo ilaahay qaybkiisa lagu hayo ku noolaan kara macnaha qaacidadaana lasoo baraaba war ummaddaad u tagto lagama hor imaado hadday ummaddu socdaad ka hor timaado isku dhacayaana leey ee meeshay u socdaan u raac hmm. saxma sax ma sax maahan mahmaa tatina marka fiiriya hadda ixraabta marka mahmaa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shard wataanii jawaabuhu wa jazaahu mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafci mubtada taati ficlu shardi majzuumun bimahmaa wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy اlyaw alkasraةu qablaha daliil calayha لأnna alkasrata اqtulyaa wafaacilu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta adiga muusa ay leeyihi naa damiiru mutasilu mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin mafcuul bihi tati bihi alba xarfu jari walha damiir mutaصil mabniy calى اkasr fi maxali jari aljar wاlmajhuul mutacaliqan bitati min aayati min xarfu jari aayati ism majhuul bimin wacalaamatu jari kasratu ظaahiraة fi aqili aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaan bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kainan kaa'inan xaalun min adamiir اlmajruuri biاlba bihi haadaasaa laga xalayna aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalun min adamiir fi lbaab bihi litasxara allaamu xarfu tacliilin wa jarin waa laamukeydi laamukey wy laamukey ficilka ka dambeeya arday aad ula socdaan rabaa inaan weydiiyo laamukey ficilka ka dambeeya ficilka ka dambeeya haye laamukey ficilka ka dambeeya ma la rafci jiray ma la nasbi jiray mise waa la jasmi jiray laamukeen ficilka mudaarica ka dambeeya waa la nasri jiray maxaa lagu nasri jiray anmud maraa wujuub walaa jaa-is jaa-is jazaaka allahu khayr laamukeyda xataa la soo maray taaan ogeyn meel waxay leeya xaj wax cusub la sheegi litasxara allaamu xarfu tacliilin wa jari mabniu cala kasri laa maxala lah min alacraab tasxara ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan jawaazan bacda laamikeey wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta naa damiiru mutasilu mabniin cala sukuuni fii maxali nasb mafcuulu bihi litasxara waaye jaar majruurkaas inaan soo qadarno masderka waa ukaadaynaa waa anagi ukaadinayba kaadinayba bihaa albaa xarfu jari haa damiir muntaصib mabniy calى sukuni fi maxali jari aljar wاlmajruur mutacaliqaana btasxara famaa naxnu فmا الفاء rاaبطة للjawاab جuملo ismiyeed aa noqotay jawaabu shar hadda mhmaa waxay ahayd ismu shar hal ficil waa jasmido waa ta'ti jawaabkii wuxuu noqday jumlo maxalkaa laga jasminay iiriy fa'daasaa gashay jumlada maxalka laga jasmaa fa'daasaa lagu yaqaan fa'daas mar hadday gasho addawaatuljas addawaatuljasmiguna uu yahay addawaatu shardiguna uu yahay jaazim addawaatu shardiga hadduu yahay jaazim jumladana ay gasho fa jumlada maxalkaa laga jasmiya maxalkaa laga jasmiya alfawrabidatun liljawaab ma naafiyatu mabniyu calى sukun la maxal la min raab ma naafiyatu waa xaraf naxnu damiiru rafcin munfasilu mubtadaw mabniyu calى dami fi maxali rafcin laka jaaru wamajhuur mutacaliqaani bimuminiina gadaala loo tacalujina jaarumajhuurka meesha ka dambayda ku tacaluqa laka allaamu xarfu jarin wlkaafu damiiru mutaصil mabni cala fatx fi maxali jarin aljaaru wاlmajhuur mutacaliqaani bimuminiin bmminiina albaa xarfu jari zaaidu horta xarfu jar xarfu jari arday kitaabka gadaal ka soo akriyaan rabaa oo gacanta u taagta haye xarfujar meeqaan loo qaybiy saddex haye xarfujar xarfujar asliyu iyo zaa'id maa sha allah maa sha allah jazaaka allahu khayr xarfujar zaa'ida daabidkiisi ma haydaa xarfujar mid wuxuu ahaa asli midna wuxuu ahaa zaa'id midna shabiih bizaa'id u ahaa haye yaa haya kor ka haya daabidkiisa xarfujar oo zaa'ida daabidaan usoo sheegnay haye haye huwa ladii haye ka qaado wiilka dambe u fiirso wax yara kala hoos baxay haye saas waayo adiga asligiiya ma sheegtay xarfujari zaa'idaan ka hadlaynay huwa اladii laa yadulu macnan maxfuuda lahu walaa yaxtaaju ilaa mutacallaqin yatacallaqu bih haddii wixii hore lumaa weel dabada ka dabalo ma la noqonayo khatar waaye weel haddii uu gadaal ka daloolo ma la buuxin karaa ya ma la buuxin karo qofku inuu waalan yahay waxaa lagu hubsadaa layihi weel dabada ka daloola la yidhaha buuxi fuusta dabada ka daloosha aa la yidhahdaa buuxi hadduu markuu dhowr tana ku shuba yidhah war ma buuxsa waydoo gadaalay ka dhaadayda waxaa la yidha xoogaa waa royi aad uma waawo laakiin hadduu iskaga wado ebir <laughs> waay soma fiiri qofkii wixii hore siiday xifdiyey kitaabka hor u ka soo bilaabo ka daba keena intii hore waa haystaa wax waa la bari karaa maxaa in kale haddana loogu dara kitaab kale loo aqra haddana mid kale waa dherga marka naxwo waa ka dhergay uu leey waa iska tegay laakiin intii hore waa sii daayey haddana kitaab kale in kale ad u sheegtay waa sii daayey goorma buuxsama oo culmo noqaa cilmigii la soo maray waa la yska rabaa haddaad rabto inaad wax barato waa shayga ugu muhiimsan o arday wax ku barto casharkaaga fah waxaad fahantaanayay kaaluma cilmigaagii hore ka warqa masaladaas muhiim waay ah. waaya ba'daas waxaan ku keennay bimuminiina albaa xarfu jarin qur-aanka laakiin maxaan leenahay zaa'id ma dhigi karna silatun zaa'id qur-aanka waa ka ilaalayna xarfu jarin sila aan leenahay xarfu jarin wa sila waayo amase xarfu jarin wa tawkiid tawkiid ama sila aan isticmaalayna xarfu jarin wa tawkiidin muminiina sm majruur bilba wa calaamatu jari alyaa almaqsuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can kasra lnahu jamcu mudakari saalix ma nafi xarfan an xarag wanuun ciwadun can tanwiin fi ism mufrid marka fiiriya muminiina waxaa la yidhaahdaa majruurun lafdan marfuucun maxala lafdiga waa ka jirantaho bacdaasaa jirtay mcalkana waa ka rafcisantoo waa khabar mbtad naxnu mbtad soomaanan dhihin haddaan badu geli lahay maxaan dhihi lahay famaa naxnu laka muminuuna marka macalka waa ka rafcisanta marka muminuuna maxaan leenahay majruurun lafdan marfuucun maxalan macalkay ka rafcisanta khabarulmubtad waa kaasama khabarka mubtad waa kaas halkaas markaad joogto oo naxnu oo mubtada aad soo sheegtay mu'miniina oo kabarkiisiina aada sheegtay jawaabkiyaa lagaa sugaya jawaab shardigii ilaa mahmaa ficil shardi kalihi qaadatay waxaad tidhaahdaa waljumlatu min almubtaday oo naxnu ah wa khabari oo mu'miniina ah fii maxalli jasmin bimahmaa jawaab shardi waa kaas jawaab shardigi ma la fahma intaas maxal shahidku wuxuu yahay mahmaa oo ficil iyo jumlo jasmido ya abarkii mahmaada aan lagu sii daraa wajumlaة shadi wajawaabi fii maali rafin fii maxali rafcin khabaru mahma oo mubtadaha ah amase khabaru mubtada raabidkiina adamiir majhuul bihi midka ku jira war dheer aa dhex galaya hal mar anoo boobsiina xraaba aayadda firi lawaadayn la yska rabo warkii waa kala baahay hadhow cududaar inaad ka dhigato mara hadeeraan iskugu kaaxinaha dhegayso mahmaa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawal ficlu shardi watani jawaabu wajazaau mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin mubtada taati ficlu shardi majzuumun bimahmaa وcalaamaة jasmi xadfu xarfi اcila wahiy lyaw alkasraةu qablaha daliil calayha لأn alkasraةa اktulyaa wafaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta ma damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxal naصbin mafcul bihi taأti bihi alba xarfu jarin wlhaa damiir mutaصil mabniy calى kasri fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqaani btaأti min aayati min xarfu jarin aayati ism majruur bmin وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bmaxduufin wujuba taqdiiruhu kaa'inan xaalu min adamiir اmajruur biاlba litasxar allaamu xarfu tacliili wajarin tasxara ficl mudaaric mansuub ban mudmaraةa jawaaza bacda laami key وcalaamaةu naصbi farxaة ظaahiraة fi akhiri وفاacilu damiir mstatir wujuba taqdiiruhu anta na damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali naصbi mafcuul bihi tasxara bhaa alba xarfu jari ha damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali jari aljar wاlmajruur mutacaliqaani btasxara fma naحnu alfaa raabidaة ljawaab ma naafiyaة mabniy calى sukuni la maxal lah min اlcraab naxnu mubtado marfuuq bاbtidaa وcalaamaةu rafci damatu daahiraة alaamatu waxaad tidhahdaa naxnu damiiru rafcin munfasil mubtado mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin be mabniy mabniyu calى dami fi maal aan rabaa naxnu damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniyu calى dami fi maxali rafcin mubtada laka laamu xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu calى اfatxi fi maxali jarin aljar wاlmajhuul mutacaliqaani bima bacdahuma bima bacdahuma waxa ka dambeeya ku tacaluqaay haddii kale waa ta aljar wاlmajhuul mutacaliqaani bimuminiin bal tasriixi تصريح dمير فر waaweyn wax loogu dhigaa بمؤمنين cلb xرف jر وتوkيd وتوkيd مaa la eedna maa la eedna توkيd ya aa la jeedna xرف jر aصل maهn aan ula jeedna marka xرفkan مamu adkayna maaهn xرف jر aصliya maaهan aan tusaalaynayn markaa lena wa توkيd مaعna iska adkaynuu فaaidayna muminin ism majruur biba calaamatu jani alya almaksur ma qablaha almaftux ma bacdaha niyaabata an kasra lأnnahu jamcu mudkar saalim anan fi xarfin xaraka waxaa leedahay marka muminiina kabarulmbtada wey khabarulmubtada weye haddaba marka waxaad tidhahda waljumlatu min almubtaday oo naxnu ah wlkhabari oo muminiina ah fii maxali jasmin bimahma jawaab shar hade mahmaa mubtadaheed aaw khabarkeedii wa jumlaةu shardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabar mubtada raabidkii aaway waraabid baynahumaa adamiir majruuru bilba bihi midka ku jira wa qowl shaaciri waa miaal kaloo mahmaa hadda mahmaa maxaan ku ridnay marka xeebayn bimacnaa shay aan idhi soo maaha haddana mahmaa oo darfu zamaan aan kutusaa mar kale wa qowl shaaciri wa inaka adiga mahmaa waqti kasta oo tucdi aad siido badnaka calooshaada su'lahu wuxuu ku weydiisto wa farjaka farjigaagana su'lahu wuxuu ku weydiisto aad siido maalaa calooshaadii farjigaagu waxay gaarayaan muntaha dami ceeb meeshii ugu dambayday ajmaca dhammaan ah, haddaad calooshaada waxay ku weydiisada iska siido ah, xoolo islaamada cuni xaaraanay cuni sigaaray caday marka soo ma jeedin qofku halku ka sheekaynaya meeshay ku jiraan miya waayahay inay hoos u hadlaan marka fiiri calooshaada waxay rabto waa dad ku shubto ee xaaraanad ka dhergeyso ma qamraad cabe sigaarkaad dhuuqe qaadkaad cune xoola islaamada laqe wax alla waxaan ku cuninba waa la cunaa xataa soomaaliya qaara yidhi mogti waa ebelow waxaan ku cuninba haddaad cunto belad cune naaraano ku cuna adna farjigaaga haddaad meesha alla meesha kuu ogolba ku shaawo gudato dee hoobtaya marka zino iyo quruna ka ergey sooma marka meeshii ugu dambayda xumaan adka gaari wainaka adiga mahmaa waqtigii tucdi aad siido badnaka calooshaada sulahu wuxuu ku weydiista waxaas waa rabaa wax alla wixii damaacidaba ah. wa farjaka farjigaagana sulahu soo qadar wuxuu ku weydiista ah, wuxuu rabaa xataa zino iyo qurun iyo bakti naalaa calooshaada iyo farjigaa waxay gaarayaan muntaha dami ceeb meeshii ugu dambeyday ajmaca dhammaan iyo xumaan meeshii ugu dambeyday وإنka alwaaw عalىa xasabi ma qablahaa إna xarفu twkiidi wa naصbi tansib اsm وtarfac الkhabr mabniy calى الفaتxi laa maxal min اإعrاab wاlkaafu damiir mutaصil mabniy calى الفaتxi fي maxali naصbi smu ina waa smka inada mahmaa smu shardi jaazimi yجzimu ficlayn alwl فicl shardi wtni jawaab وjaزaaء mabniy calى الsukuni fي maxali naصbi calى ظarفiyaة الزamaniية وظرف متacaliq bتcdi gadaalu tacalji tucdi فiclu shardi majزuم bmhma وcalaamaة jasmihi xadfu xarف الcila wahiy lya alkasraةu qablaha daliil عalayha لأn alkasraةa اktulya وفaacilu damiir mstin وujuba تqdiirhu anta baطna mafcuul bihi أwl manصuub وcalaamaة نصb فaتxaة ظaahiraة في akhirih bطن مضاaف والكاaf مضاaف إليه مبني على الفتح في محل jر سuل مفعuل bه ثاني لتعضي تعضيa laba مفعuل qaadanaya أعضاa laba مفعuلay qaadata hal مفعuل ma qaadato laba مفعuلay rabta سuل مفعuل bه ثاني لتعضي منصوب علامة نصب فتحة ظاaهرة في آخر سuل مضاaف والhاء مضاaف إليه مبني على الضم في محل jر وفرج الواو حرف cطف farja macduufun calaa bain wlmacduufu cala lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akri farja mudaaf walkaas mudaafu iley mabniyun calaa damin fi maxali jari naala naala ficlu maadin mabniyu calى اfatxi fii maxali jasmin bimahna naala farja mafcuul waxaa leedahay farja macduufu calى badn wاlmacduuf calى mansuub mansuuq وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akiri farja mudaaf wاlkaaf mudaaf ilay mabniyu calى اfatxi fii maxali jari naala naala raab hadde naala naala ficl maadi mabniyu calى اfatxi fii maxali jasm ficil maadi oo maxalka ixraab kule kanaa ka jira ficil maadi oo maxalka ixraab kale maxaa ka jira ficil maadi oo jawaabu shardi noqday ficil maadi oo maxalka ixraab kule kaa ka jira ficil maadi oo jawaabu shardi dhacay kaas wey naala ficil maadi mabniyu calى fatxi fii maxali jasmin bimahma jawaab shard naala aliflitnaynka wاlأlifu damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fii maxali rafcin faacilu naala muntahaa mafcuul bihi naala mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة mqadaraة calى اأlif manax min duhur atacadud muntahaa mudaaf adami mudaaf ilay majruur وcalaamaة jari kasraة daahiraة fi akiri ajmaca tawkiidu muntaha wa tawkiid اmansuubi mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akiri ajmacaa alifta wاlأlifu lilطlaaqi iska dhe wاlأlifu lilطlaaqi ajmaca wey kelimadu alifta carfu ilaaqa leh maxalushaahidku waa maxay mahmah oo laba ficil jasmiday ficilkii koobaad muxuu ahaa tucdi waa ficil mudaaric lafdigiisay jasmid ficilkii jawaab shardigana muxuu noqday naala waa ficil maadi maxalkay ka jasmiday horay waa nagi usoo sheegnay waxaan nidhi ficlu shardiga jawaab shardiga hadday ficil mudaaric yihiin lafdigaa laga jasmina hadday ficil maadi noqdaanna maxalkaa laga jasmina jawaabku hadduu jumlo noqdona maxalkaa laga jasmina ma dhihino waay maxalshaahidku marka waxay tahay mahmaa laba ficila jasmina ficilku shardiga waa maxay tucdi calaamu tajmiisu waa maxay xadfu xadfilcilla jawaab shardigiina muxuu noqday ficil maadi naala halkaa laga jasminaya maxalka mahmaadaanuna maxay ku dhaceen zaman zamanay ku dhaceen wallahu subxaana wa tacaala aclam sal اllahu wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed